hadda idin taallo dee ficilku kolley yatawaqaa buu ahaa ee marka hore horeu matniga inoogu sugnaa isagoo man lam yatawaqa majzuuma oo aliftiisaasi ay maqantaho ee xaaladii hore ee matniga ugu sugnaa unbuu dib u soo naqliya oo lagu sharxay hadiyo goorn waa se dhacdo laftiga dee sidiisii horunbaa loo soo naqliyaa ee dee asalka ficilku yatawaqaa weeye haddaba in waa dheeraanaya taas baa macnuu yahay zallana tacahara waa si waxa waa akhda waa gifaya dariiqii xaq ahaa weeya asharxu laa yasixu ma ansaxayo aliimaanu rumayn biru'yati illaahi tacaala ilaahay aragtidiisa la rumeeyo oo dee la arkayo adduunyo laguma arkayo aakhiro lagu arki janno ay ku arki dadkii mu'miniinta qiyaamana ay kuba arkayaan liman ta'awalahaa ruuxii awilay ee min almuslimiina muslimiinta ka mida bifahmihi fahamkiisii isagu ku awilay dee yidhiba macnahan ama ru'yadu waxay keenaysee xaqiiqadee la garanayee ah ru'yada ciyaanka ah ama ru'yada basarkoodii ay kuba arkayaan isagoo u qaatay meesha tashbiih inuu kaba imanayo fahamkiisii ku awilay oo wax daahirkeedii khilaafsan ku fasiray oo ku macneeyey isagoo xataa qaradkiisiiyey bal tanziiha radari min atashbiih ama dee taasoo kale mumaatilatdee makhluuqaad oo kale kaas isaga iimaankii uu taa rumeeye uma ansixino waayo waa kan dee daahirkiiba ka kaxeeyeene muraadkii ilaahay nusan maahae wax kale looga jeedaayo ayaa waxyaala yidhi aw amase tawahama isagu suuraysay oo tawahumay xaqiiqiyan xaqiiqi oo jeedadu macnaa waxa weeyaan tan waa cibaaradiisii hore oo ictibaraha minhum biwahmin waa tii isagu horreysiiyeyba oo macnaa wuxuu tawahumayaa isagu oo uu suuraysanayaa sifo iyo kayfiya ru'yadaasi ay ku dhacayso ay kuba sugnaanaya suuraysanaya markaa markuu tii suuraystay ayaa wuxuu ictiqaadinayaa sugayaa sifadaas buu ictiqaadinaya inay ruyadu u dhacayso markaa dee sifada iyo kayfiyada gaarkaa ictiqaadkeedna tashbiihun baaba kaba imanaya oo isagu taas isagu tawahumay aw danna binafsii ama isagu faham ahaantiisaiyo naftiisa uga maleeyo imkaana macrifati kayfiyatiha kayfiyaday ru'yadaasi u dhacayso iyo sia ay tahay koleta waahma xaqiiqiyantii unbaabay la mid tahaye kaas imaamkii ruyadii rumeeye uma ansixin oo ujeedadu ruuxa mushabbiha ahee ilaahay subxaana wa tacaala shay makhluuqaadkiisii ka mida kuba shabahay xaggan ru'yadiiyo taasna imaamkiisii dee uu tan rumayn lahaa ma hagaagin kaa isagu waxa weeyaan isagoo tansiihba u jeeda awiilaya daahirkii ka kaxaynaya wax daahirkii khilaafsan oo lafdigan lagama fahmayay isagii ku fasiraya ku awiilayana kaasna iimaankii ruyadaa rumaynayay uma ansaxaya weeye oo fahaadaa taasi mukhdirun ku gafay weeye walam yu'min biru'yati ru'yadii muu rumayn iimaanan xaqiiqiyan iimaan xaqiiqiya ru'yada ma rumayn sababtuna waxa weeye lianna ru'yata ru'yada laa yaclamu ma garanayo xaqiiqataha xaqiiqada ruyadaasi ay dhacayso iyo xaqiiqadeediiyo wa kayfiyataha kayfiyadeeda ila allahu tacaala ilaahay uu mooye wa amru ru'yati wa kayriha aragtidan rabbi la arkay iyo kayrkeeda oo mima yatacallaqu bilkhaaliqi jala wacala waxyaalaha ilaaha khaaliq ku tacalluqsan ah kullu dalika kaa dhammaantii ta'wiiluhu wa tafsiiruhu saxiixu ta'wiilkiisa waa dee iyo tafsiirkiisa saxiixii waxa weeye wa cadamu tafsiirihi wa takyiifihi bishay ma haddee in la anfiyo oo dee laydhaa macno kaluu leeyahay taas maaha ilaahay baa sugay kan ama rasuulka ilaahay baa sugoo tii baa la sugayaa laakiin waa inaan dee la kayfiyey oo ama xaqiiqadiisii iyo kayfiyadiisisay u dhacaysay aan la suurayn oon lama fasirin ayuunbaaba ta'wiilkiisu uu noqonaya iyo tafsiirkiisu wa cadamu tafsiiri wa takfiif bishayin shay oo mima yachadahu nnaasu dadku waxay og yihiin ay yaqaanaan fii dunyaahum adduunyadooda ku yaqaanaan inaan lagu fasirin oo markaa taas aan lagu kayfiyeyn ama lagu takiifin walnusadiqu waan rumaynaynaa almacnaha macnaha ayaan rumaynaynaa alsaxiixa saxiixa aladii dallat calayhi nusuustu ay na tustay ay kuba timi waayo ruuyadiiba ay kaba midtahay waan rumaynaynaa walaa nukayifu ma takyiifinayno oo kayfiye uma yeelayno wanastaslimu waan hogaansamaynaa oo wanusallimu halkana waa sallamadii cashalay soo maroo nusallimu bay noqona macnuhuna waa taa dee wayusallimu tasliiman taaba qur-aanka ku sugan shalaytaan soo aragnay kitaabka ku soo aragnayo macnaa waa inqiyaadkii hogaansankii weeye wax kale maaha isislaam iyo markaa tasliim waa isla macno wananqaadu waa alfaada isla mid ah oo dee takraarkani waa iska idaaxun wananqaadu waanu hogaansamaynaa likhabar illaahi tacaala ilaahay khabarkiisiiyo warasuulihi rasuulihi sala allahu calayh wasalam ilaahay khabarkiisii iyo rasuulkiisii baan u hogaansamaynaa wahada kaasna in la rumeeyo wixii khabarka ilaahay ku yimi in la rumeeyo rasuulkii ilaahay akhbaartiisii saxiixahayd wixii ku yimi ee sifaadkiis ahayd oo la rumeeyo gees kalena aan kayfiye iyo aan waxba taa la baadhbaadhin oon la takyiifina takyiifkii tashbiihunbaa ka imanaya ruuxu markuu isleeya wax kayfiye wax suurayso oo sifo u yeel sifadii uu yaqaaniyo dad ku dhex yaqaanay unbaa sifadan goodiinigiisaiyo uu tasawuri kara ay tahay taasna tashbiih baa kaba imanaya bal taasna aan loo yeelin aan lana anfiyinoon la odhanbamee macno kaluu leeyihiyo wax kalaa looga jeedaa ilaahay ujeedadiisii waxaan markuu san yidhi waa axna ugaba jeeday ama tan umuu jeedin rasuulka ilaahayna tan umuu jeedin taas lama yidhaaho waxa weeyaan labadaa xaalo labaduba waa taa madmuumkeen ahayn dadkii muslimiinta ayaa ah toosnaa dariiqoodii aan ahayn rasuulka ilaah iyo saxaabadiisii iyo dadkii wanaag kuba raacay dariiqoodii aan ahaynoo bal markaa arrinku wuxuu noqonayaa macnihii in la sugo oo dee la rumeeyo laakiin aan dee waxaweye labada arrimood ee uu ina soo yidhi waman lam yatawaqa nafya watashbiiha dilla walam yusibu tansiiha tii weeye labada arrimoodna layska ilaaliyo lagaba tago wahada kaasi wa diin lmuslimiina muslimiinta diintoodii weeye asaxiixu ee saxiixa ahaa aladii diinkaasoo bacata allahu bihi ilaahay uu la diray nebiyahu sala allahu calay wasalam nebigiisii wa cala lmuslimi ruuxa muslimkaa korkiisa waxa ah an yaxdara min amrayni laba amar inuu ka iska ilaaliyu ka digtoonaado alawalu ka hore nafyu maa kii anfintii weeye wasafa allaahu ilaahay sifeeyey bihi isaga nafsahu oo umuurihii nusuusta ay u timi haabitada ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala dee uu isagu iskuba sifeeyey isagoo anfiya hadda ujeedadiisu waaba tansiih taasaa buu leeyahy anfiya oo dee yidhi macno kale iyo waxyaalo kale kuba awila marka arrinta waxay damiinsanaysaa taas isagoo le ilaahay ilaahaytan inuu jeedin sinu u jeedayo kale naaftirana way imanayaan meesha bal taas inuu iskaba ilaaliyo nafyu maa wasafa allahu fi walilxaadu fiihi inuu dee kaa ilxaad iyo leexasho oo xaqa kala leexdo fiihi ay fii maa wasafa allahu bihi nafsahu uu kulaba yimaado wa taxriifuhu taxriifkiisa uu ka taxriifiya can macnaahu alxaqiiqiyi almuraadu minhu macnihiisi xaqiiqiga ah ee lafdigan dee lagaba fahmaye uu keenaye wathanii labaad atashbiihu kaa hore mubaalaga fi tansiihi baa inta badan dee ay kuba imanaysa waa isagoo leh haddii aan tan san ictiqaadino amaan ilaahay umuurahan kuba sifayno isagu isku sifeeye ama rasuulku isku sifeeye inaan awilin tashbiih baa meesha ka imanaya marka mubaalaga tansiih baa taas arrinkaas tacdiilkaasi ka dhashay kan kalena muxuu ka dhalanayaa mubaalago isbaat waxaan dee markaa sugidtii la sugayey baa xadkii lagugas dee markaa laguga xadkeedii ama dee xadaysnayd baa laga gudbayaa lagu xeeldheeraanayaayoo markaa arrinka wuxuu isu rogayaaba tashbiih makhluuqaadkiisii laguma shabaho marka waxa weyaan kaa labaad atashbiihu tashbiih la shabaho weeye oo maxay ah an yushabaha ama dee waxa weeyaan inuu la shabaho alkhaaliqu khaaliqii ilaahii khaaliqa ahaa bilmakhluuqi makhluuq lagu shabaho fii shayin shay oo mimaa yatacallaqu bihi waxyaalaha isaga ku tacalluqaya ah fii daatihi daatadiisa ku tacalluqi wa afcaalihi afcaashiisi aw asmaaihi mima yatacallaqu bihi fii daatihi wa afcaalihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi bal umuuraha haddee aynaan xaqiiqadeeda iyo kayfiyadeeda garan karin iyadoo kayfiya loo yeelo oo bal maalan taxqiijin hadda ihbaatkii la taxqiijinayo daraaddeed kayfiya loo yeelo marka ay meesha timaado indayna ruuxu markuu kayfiyada u yeelayo suuraysanayana waa wixii uu yaqaanay ee makhluuquu ku yaqaanay baa meesha imanaya wax kale inay fahamkiisa iyo dihnigiisiiyo ma gaaraye marka taas ilaahay lagu shabaha makhluuqaadkiisii umuraha mid ka mida laguma shabaho oo labadaa inu iskaba ilaaliya marka labadaa dhexdooda ayaa dee xaqina ku sugan yahay diintii muslimiintuna ay tahay dariiqii toosaana uu yahay waana cibaaradiisii sheekhown waman lam yatawaqa nafya watashbiiha dalla walam yusib tanziiha intaas weeye eedaaxeed wan wahumaa labadan arrimood majmuucaani waxay dee ku kulansan yihiin oo ay ku wada sugan yihiin fii qowlihi tacaala laysa ka milihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir fa nisfu laayati aayadda nisfigeeda alawalu hore laysa ka milihi shay-untan nafyun anfi weeye fi tashbiihi walmumaahalati tashbiih ee maalan ilaahay subxaana wa tacaala wax makhluuqiisa ka midi uu isagii wuxuun kagala mid noqdo oo la anfiyayo weeye niska hore laysa ka mili shawn ilaahay miligii wax ma ahaanin wa nisfu thaani nisfiga labaadna ihbaatun lisifaat wahuwa samiicu lbasiir ilaahay samiic weeye basiir inay samci iyo basarba makhluuq waa leeyahay oo basar iyo samci laakiin dee sifadan ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeye sifatii makhluuqii shabahaysay maahoo halkan tashbiih kama imanayo isbaatkanu tashbiih wuxuu iman lahaa haddii la yidhaaho samcun ka samci khalqa ama albashar iyo basarunka markaa basarilbashar la yidhaaho ayaa tashbiih iman lahaa ee waa sifo isaga sifaadkiisii ah samcigiisi iyo basarkiisii oo la mid ahayn dee basarkii iyo samcigii bashar lahaa oo sidaa laa tumaatilu dawaat almakhluuqiin ayaa samcigiisa iyo basarkiisa iyo sifaatkiisa kale uu isu sugay ama rasuulku u sugayna dee laa tumaatilu sifaat almakhluuqiin oo halkaa tashbiihuna samci la sugay iyo basar la sugay iyo wejiga yad la sugay kama imanayo eh, haddii la yidhaaho dee yadunka yadin ama wejunka wejin ama waa halka tashbiihu ama samcunka samcin taas baa tashbiihu kama imanaya bal markaa nisfiga dambana baa ku sugan sifaadka la sugayey fal aayatu aayaddu jamacatu waxay jamcisay bayna altansiihi waaliihbaat tanziih iyo ihbaat baa labadiiba ku wada sugan taas oo tansiihna waa ku sugan yahay laysa ka mili shay isbaatkiina wa huwa samiic waman lam yatajanab ruuxa aan iska dhowrin haadayn alamrayni oon ka fogaan oon iska ilaalin labadaa amar wa huma anafyi watashbiih nafyiga iyo tashbiiha weeyaane dalla waa sibirraxanayaa fii caqiidatihi caqiidadiisa xaggeed wa akhda' waa gafayaayo ruuxa isagu jaanibkii nafyiga aan iskaba dhowrinee hadhow meesha ay dhacdo dee tacdiil iyo wix ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisa kuma sifeeyo rasuulkiina kaba sugan in la inkiro ama la awilo laydhaa maya tan looma jeedina macnahan kaley leedahay oo nafyigaas amase waxa weeye dee markaas in isagu tashbiih ku dhaco taxqiijiya umuurahaas ilaa ay dhacdo inuu kayfiye u yeelo xaggii caqiidadiisii kuma badbaadayo caqiidadiisii waa ku simbirraaxday tii toosnayd maarkama waana ku gefayaa wajahnaba waana ka dheeraanayaa asawaaba si sawaabka aydka uu ka dheeraanaya walam yusib mana asiibayo atansiih alwaajiba lilaahi tansiih ilaahay u waajibay dee tansiih ilaahay subxaana watacaala sifaatu kamaal waa ku wada sifoobay wax kastoo dee naqsi ku suganyaha waa ka yahay wax kastoo dee tashbiih ama dee makhluuqaad mumaahaladii iyo nadiirkii iyo waxyaalahaas ama inuu kaba shabaha waa ka nasahan yahay laakiin dee tansiihaasi ma aha macnuhu in dee ilaahay tacdiil ma aha ama ta'wiil wixii sifaadkii isaga isu sugee isaga u laayiq ahaydee jiraalkii iyo kamaalkii u laayiq ahaydee inagu aan rumaysan laakiin kayfiyadeeda uu isagu ogaayo xaqiiqadeeda taas waxa weeyaan maaha tansiih nooca ahaa ma noqonayo tansiih caynkan ee tacdiil kaba yimaada ama ta'wiil kaba yimaada markaa tansiiha waajibkii tansiihu ilaahay nasihitaankiisa weeye can ishariiki waalmathiili wannudi waannadir waa alfaado isla wada mida uun ilaahay ku wax la wadaagsada mithli u noqda nadiirkii ah wuxuun taas lagaba nasaho waa tansiihii waajibka ahaa taas isagii ma waafaqayo markan uu dee waxa weeye sifaat ilaahay isu sugay ama rasuulku isu sugay uu markaa inkirayo ama macno kale uu ku awilayo isagoo tansiihba u jeeda tansiiha ma waafaqayo dee sida kan kale isagu sifaadkii bal matalan kayfiye u yeelayba isbaatkii madluubka ahaa ee markaa ilaahay u sugnaa dee marka isbaatkii aanu isna waafaqahayna uu isaguba dee zalal iyo halkaa khada meesha uu jiro lianna wadalika kaasna waxa weye lianna allaha tacaala ilaahay muttasifun wuxuu ku sifoobay bikulli sifaati alwaxdaaniyati kelinimo sifaadkeed dhammaanteed buu ku sifoobay fii daatihi wa afcaalihi wa asmaa'ihi wa sifaatih fii khalqihi abuurkiisaiyo wa amrii amarkiisa isagunbaaba dee waxaweyaan umuuraha la keli ah cid la wadaagsanaysa cid wax ma jirto mancuutun waanu ku sifaysan yahay mutasifun tiibay lamidtay kadalika saasoo kale binucuuti alfardaaniyati fii kulli dalik wuxuusan uga cabirade wuxuu raacayaa alfaadii sharxayaa sharaxu sharax mufradaad yaanay noqona waa sharax macane markaa cibaaradii sheekha ayuunbuu dib u soo yar celiyey isagoo dee sharaxiisii kusoo celiyey waana cibaaradan lahayn waa isla mid waa cibaaradan lahayn takraar baa ku sugan siday meelo kaleba ugula sugan tahay uun oo dee macaanidii hore ee hadalkii unbuu kusii taqriirinayaa wax kale maaha fainahu ilaahay axadun axad weeye fardun keli oo samadun samada dee sayidka aladii yusmadu lahu fi loola qasta xawaajta isagu waxa weeyaan ma baahda loona wada baahan yahay laysa lahu shariikun cidda wax la wadaagsataa uma sugnaanin walaa mahiilun mahiilna uma sugnaanin walaysa fii macnaahu macnihiisa maha markaa walaa yushbihu mana shabahayo axadun axad min alkhalqi khalqiga ka midi laa fii daati walaa fii afcaali walaa fii asmaai wa sifaati kolley waa umuuro un dee adugu adkayn weeyaan iyo taqriir umuurahaas la qarirayo dee waa taasoo kolley jumlooyinku waa dee mid kasta waa tii horun bay qariraysa adkaynaysaa wtacaala can alxuduudi walgaayaati walarkaani walacdaai walaadawaati walaa taxwiihi ljihaatu situ kasaa'ir lmubtadacaat wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacala kolley sharaxeeda halkan ma dhammayn doono qaybta hore aan ku dayn doonaa qaybta dambena hooyar nooce bal maalan tacliiq uu leelan doono shaarixu dee uu lahaa ibn abilcizi halkan waa laba meelood ama saddex meelood uu yidhi ibn abilcizi baa sharaxiisa sheekha ictiraad ahaan walow dee ictiraadku koley maaha asal ahaane waa yar nooc tafsiiloo marka dambe aan sheegi doone laakiin casharka dambey taasi noqonaysaa imanka qaybta hore bal sharax iyo ujeeddadu ayun baan kuba gaabsanaynaay laakiin meelood meeloodu markii hore inoo soo sheegay lahaa waa meelo uu noocdbayar in markaa ictiraad uu kulaba yimi shaarixaasi ama ibn abilcizi oo mid soo marnay halkii qadiim oo kale alqadiim ayaa imanka meeshii labaad ay tahay meesha saddexaadna way dambaysaa laakiin kolley bal wujatu nadarkaas sheekhaas iyo dee qolooyinkii hadalkiisa inoo soo naqliyey iyo isagoo lahaa uun cibaarada in la yarka la fasilayo cibaaradiiba cibaaro ijmaal ay kuma sugan tahay oo dee nooc bal maalan wax la sugo oo dee la yidhaaho waa xaqna way ixtimaali ujeedo kalena waa loo adeegsan karaa alfaadihii la isticmaali jire selafka isticmaaleenna ma aha oo waxaroonun alfaadihii hore nusuusta ay kuba timuun in lagu gaabsado oo ujeedadu ay tay nafyigu inuu noqdo nafyi mujmala uu noqdo bal taa insha allahu tacaala iyo dee bal maalan cibaarada xad oo kale iyo umuura waxyaala dhaca iyo nin caalim ahayoo dee waa aragtida tan oo kale la la yidhi xaddaa ilaahay in xad loo yeelo inkirayaayo magaalo lagaga masaafuriyo lagaba saara iyo bal umuuro eh, balwan markaa insha allahu tacaala waxay noo iman doontaa haddii alaydha casharka ka dambeeya ee maanta inteedan ayuun baan sharxanaynaa <clears throat> marka wuxu uhi wa ilaah waa nasahnaaday can ilxuduudi xuduud xuduuddu waa jamcu xaddin xadna waa waxa dee waxaweye maa yantahi ilayh waxa shay xad u noqda isaga iyo taas baa laydhi haddaba xuduuddee imaka inagu aan u yeelaynu garanayno xad ah taas ilaah waa ka nasahan yahay koleyna waana qowlkii salafka dee xaddee dad ay og yihiin oo macluumoo rabbi loo yeelayaa ma taas inaanay jirin oo dee taas inama garanaba bal xuduud waa ka nasahnaaday walghaayaati aayaad waa jamcu gaayatina baayaanta yiri shay wey shay wuu xukumayntoodo haaye iyo dee taas inuu yeesho walarkaani arkaan iyo walacdaai walaadawaat oo dee waxyaalahan lagu yaqaano makhluuqe acda iyo xubno ah iyo arkaan iyo adawaadkan wax lagu qabsadiyo umuurahaasoo dhan waa ka nasahnaado dee sifaatkan uu leeyahay ee ilaahay u soo arooray dee uu ku sifaysan yahay eedulmal nusuus ay kuga timina dee iyaguna arkaan iyo acdaa iyo wax laguma magacaabayo sifaad weeye ilaahay leeyahay uu iskuba sifeeyey oo dee bal hadday tahay yad iyo haddii wejiga ay yimaadeen ama yad iyo taasna arkaan iyo acdaa iyo waxyaalo ee lama odhanayo ma aha ee waxaweya haddaba umuurahan waxa weeyaanuun waxa ujeedadiisu ay tahay radin uu radinayo qorooyinkii iyagu tashbiih iyagu waxa weeyaan laba yimi ee ilaahay yidhi waaba jismi ama waaba jusa yidhi acdaa iyo waxyaale u suureeyey oo kuwa bal maalan jiro caalamka islaami soo maray kuwaasina dinteed weeyo aqwaalo iyo dee maqaalaad barhkooda ay leeyihiin ay jirto oo ilaahay ibnu aadam iyo suuradiiun uba yeelay taas buu radintiisu ay tahay tashbiihaasay radintiisu tahay ee haddaba waa ka kor noqday walarkaani walacdaai waladawaat walaa taxmiihi ma ixaadaynayso ilaahay aljihaatu sit jihaadkan ee sidka ka saa'ir mubtadacaat waxyaalaha muxadaaadka mubtadacaadka waxyaalahan la abuuray ee la khalqay muxadaaadka intooda kale say jihaadkani ay u ixaadeeyaan isaga uma ixaadaynayaan oo dee waxa weeye ilaahay subxaana watacaala wax ixaadaynaya laa yaxmihi shay waxyaalaha jihaadka waa shay makhluuqa ashyaadii waa makhluuq maha macnuu culuwigiisii calaa khalqihi in la inkirayo taa uu ujeedo isagu waa dee aqinsanaa rumaysnaana laakiin jihaadkan inagayna xasriye makhluuqaad xasriya ee iyaga ixaadeeyo koobiya ilaahay subxaana watacaala isagaa muxiidun bikulli shay laakiin waxa weeya waxay xaadaynayo dee isaga xasrinayo koobaya taas ma jirto mashaarixna hadalkiisa waan arki doonaa laakiin kolley tacalluqiisu wuxuu noqon doonaa qaybta dambe iyo casharka dambe wlaa taxwiilu jihatu situ kasair mubtadacaat wa almuxdathaat alluqa tacaala tanasaha alxuduudu jamcu xadin wahuwa maa yantahi ilayhi shayu almubtadacaat almuxdathaat we allahu ilaahay subxaana wa tacaala mutacaalin mid kor noqday weeyo mutanasahun ka nasahan can alxuduudi waalghaayaati falaysa lilahi ilaahay uma sugna xadun xad yaxuduhu xadeeya taasi uma sugna waana qowlkii salafka taasi oo xadde iyagu xadaynaya taas walaa qaayatun yantahi ilayhaa gaayo isagu uu ku joogsanayo oo iyada halkeed dee aanu dhaafahayn gaayihiisaana uma sugnaanin walaysa macnaa daalika xad isagaa xadeeyihii qaayahaas ujeeddadu ma aha macnaheeduna ma aha itisaaluhu subxaanahu bimakhluuqaatin inuu makhluuqaadkiisan ilaahay la xidhiidhsan yahay wa tadaakhuluhu macaha macnaa tadaakhulkiisa iyo dhexgashigiisa uu iyada dhexgashan yahay ma aha bal huwa subxaanahu wa tacaala baa min khalqi sidii cabdullaahi bn mubaarak iyo keyrkii iyo ama salafka ay kaba cabirayeen khalqigiisii ka soocan weeye ee waa kaasoo dee isaga culuwigaas baa u sugnaaday mudlaq ah wakadalika saasoo kale fa inahu dee oo macnuhu maaha marka leeyaha xaddeeyin iyo umuuraha loogama jeedo dee waa isagu muttasilu ama itisaalu subxaanahu bimakhluuqaati wakadalika saasoo kale fainahu subxaana mutanazihun waa ka nasahan yahay can ilarkaani arkaan iyo walacadaai waalaadawaat wahiya acdaadan iyo kuwan aljawaarixu waa jawaarixda iyo xubnaha iyo wa adawaat liktisaabi cinda alcabdi addoonku waxyaalahan wuxuu ku kasbado ee iktisaabka adawaadtiisaa taas bay arkaantan iyo acdaadan iyo adawaadkan yihiin iyo walaalaati adawaadkuna walaalaatu aalaadkii weeye allatii yustajrabu biha ama yastajribu insaanku ama addoonku uu ku soo jiidanayo biha iyadaa nafxa wixii isaga anfacayay wayastadficu biha dura dhibkana uu iskaga daafacayo haddii addee majhuulubinaynana dhib ma laha haddaba ilaahay mutacaalin can dalika subxaanahu wa tacaala waxaasoo dhanba waa ka nasahan yahay waa ka kor noqday ee waxaanan nidhi waxa ujeedadiisu ay tahay oo sheekhu fiqradan uu laba yimi radid cidii tashbiiha ama madheetaasee umuurahan sugaysay ilaahay ka dhigtay inuu jismi yahay waxyaalahan kulansaday taasoo barkoodna magacyadood yidee ama dee lama soo naqliyo hoo de waxa weeyaan taasoo kale ee um ayuu radin iyo intan uga jeedaa radinteeda oo ilaahay subxaana watacaala umuuraha wa ka nasahan yahay hada fii nafsi lwaqti macnaa ifham hada ama dawada fii nafsi lwaqti iyadoo dee taasi ay jirto ilaahay umuuraha ka nasahan yahay haddana fii nafsi alwaqti inagoo dhe ictiqaadinayna umuuraha rabbi subxaana wa tacala inuu ka nasahiye fii nafsi alwaqti markaasoo arrinkaasi wuxuu sugnaanaya oo aladii nuhbitu lahu alasmaa wasifaat ama dee macnaa hada waa arrinkaas anfintiisa aan anfinayna een ka anfinayno ilaahay subxaanah wa tacaala aan inuu waxaa kaba nasahan yahay waa fii nafsi lwaqti waxay dhacaysaa ama ay tahay waqtiga naftiisa alladii waqtigaasoo nusibtu lahu aan u sugayno alasmaa wasifaat alwaaridata fi lqur'aan asmaadan iyo sifaatkan qur-aanka ku soo arooray oo dee bal maalan iyo axaadiidii inoo sugnayd wixii inoogu soo arooray oo macnaha waxa weeye markan sifaatkan ilaahay leeyahay ee qur-aanka kuwa sugan uu isagu isku sifeeyey ama rasuulkiisa uu ku sifeeyey aan sugayno macnuu maaha inagoo adawaat iyo acdaa iyo arkaan iyo rabbi u yeelayno taa ictiqaadinayna maaha waa taa umuuraha waa ka nasahanyay iyaday u sugan tahay sifaatku isagu isu sugay ee uu isku sifeeyey ama rasuulkiisa ku sifeeyey dee axaadiisiisii sugnayd laakiin naquulu waxaan odhanaynaa dee marka la eega asmaada iyo sifaatka ina laha macaanin xaqiiqiya hadday samci tahay iyo hadday basar tahay iyo haddii ay tahay iyo hadday wej tahayba intii dee nusuustii qur-aanka iyo umuurihii kale inooguba sugnaaday macaani xaqiiqiya ileedoo tadullu calaaha ay tilmaamayso wanaxnu nafhamu hadihi almacaani kayfiyadeeda ma aha laakiin dee macnahan waan fahmaynaayo dee waa tan aan rumaysanahay weeye wanusbitaha waan sugaynaa lilaahi tacaala ilaahay baan u sugaynaa laakiin cala alwaji laayiq bihi waa wejkii isaga u laayiqaha baan sugaynaa walaakin laa naquulu ma odhanayno ma ictiqaadinayno bilkayfiyati kayfiyo aan asmaadaa iyo sifaatkaa u yeelo ama sifaatkaa u yeelo isagu isu sugaya ama rasuulkiisu uu ku sifeeyey kayfiyaan u yeelo taas iyada ma odhanayno mana ictiqaadinayno fa innahaa kayfiyadu kayfiyada ay leedahay dee sifaatkaasi mimaakiibuu kaga mid yahay ikhtasa allahu tacaala bicilmi ilaahay isagu la gooni noqday ogaanshihiisa iyo cilmigiisa la gooni noqdo macnaa isbaatku waa ihbaat wujuud ee ihbaat kayfiya maaha haddaan sifo ilaahay u sugno u isagu isu sugay ama uu isku sifeeyey rasuulkiisu ama uu ku sifeeyey isbaadka aan sugaynaa waa isbaata wujuudin inay sifo xaqiiqiyo ilaahay leeyay tahay taasunbay tahay ee arrinku maaha ibaata kayfiya soo khadiib iyo risaaladiisii jaanibka u kaba cabiro kayfiyo maaha taas aynu sugayno waxa weeyaan arrinkani waa dee ay keenayso laftigani keenayo waana sifo xaqiiqiya laakiin kayfiyadeedaan sugayno taa iyada ilaah baa og subxaana wa tacaala la khaas noqday kayfiyan kama anahu subxaana watacaala sada u jeedo ilaahay hana subxaana wa tacaala laa taxwiya aanay u koobayn aljihaatu satu jihaadka lixda ka saa'iri muxdathaati adigu waa jihaadku dee markan ay jihaadkan dee aan cadami ahayn oo dee maa fowq aan loogaba jeedin dee jihaadkan maxduudka ah kownka dhexdiisa kuba sugan ee iyaguo makhluuq ah dee ama xag hore iyo xag dambe iyo midig iyo bidix iyo kor iyo hoos oo kaleo laakiin taas jihaadkan dee mawjuudka ah weeye ee jira iyadoo taasoo kale ilaahay subxaana watacaala wax koobaya xasrinaya oo taasoo ixaadaynaya ma jirto isagu laa taxwiil jaatusitu ka muxdathaat bal kollay kalaamkuna umuurahan oo dhan tacliiq dambuu leeyahay baa inoo wada dambeeya waana casharka dambay noqon doontaan bal mutanazihun can dalika ilaahay umuuraha waa ka nasahan yahay walaa yufhamu min hada marka leeyahay jihaadku ma koobayaan ilaahay lagama fahmayo jihati mutlaqan jihadii oo la anfiyo guud ahaan bal kalaamku waa inoo dambeeya macnuhuna waxa weeyaan un dee ilaahay culuwiisii calaa khalqiga markaa taasoo kale isiwiisii dee markaa calaa carshi ku isii wadiyo waxyaalahaasoo la inkirayo ama waxa weeyaan oo la anfinayo arrinku ma aha ee dee jihaadka lama kala noqonayo jihaad dee jihaadkan makhluuq ee maxduudka ah ee dee bal matalan kownkan kuba sugan iyo jiha macnaheedu jiha dee cadami uun uu yahay oo dee taasoo kale dee maa fowq alcaalam oo kale labadooda kala noqonayo marka arrinku maaha bal inahu subxaanahu fi jihati lculuwi dee isaga manta man fi samaa xataa fi samaa daasna dee filad macnaa calaa ayay kuma fasireen oo dee maaha samadu inay ilaahay axaadaynayso oo ay koobayso ma aha iyadna jihun bay noqone bal inahu subxaanahu fi jihati lculuwi laakiin maqsuudu ujeeddada halkan looga jeedaa waxa weeye annahu subxaanah laa taxwiilu jihaatu jihaadkuma koobayaano watuxiidu bihi ma ixaadaynayso ma hareeraynayso isagu kuma dhex koobna jihajooyinka kala mid ah kama fi saa'iri almakhluuqaati makhluuqaadka kaleba sidaa ay jihaad ama jihooyinka kamidi ay ugu dhex jiraan ugu dhex markaa xasrisan yihiinba walayta almusanifu raximah llahu tacaala lam yadkur hadi lmusalaxaat hadalkaan leenahay tacliiq ba u bilaabi doonaa ujeeddadna ay tahay eh, selafka oo kale nafyigooda walow dee meelo nafsi mufasalada qur-aanka ay dhacday nafyi mujmala ayuunbay ahayd basta laysa ka milihi shayun oo kale alfaadahan isticmaalkeeda isticmaalkeeda arkaan iyo xad iyo umuurahaas oo kale acdaa iyo ee waxay markii hore dee cibaaraadkii selafka inta badan ama caarif cibaaraadkii salafka maaha kaa xaroomaydan ujeeddada umuurihii dee matalan ama ay inoogu soo arooray ama nusuus soo keliyo inuu kuba gaabsado umuurahan aanu dhexgelin iyo taasba ujeeddadiisu ay tahay hadalkii sanaynta kale waan ogaan doonaa bal xuduudi iyo waxyaalahaas waxay kuba tacalluqsana kollay dee waa inoo yar dambeeyaan maalmada saasaabana casharka halkan ugu joojinaya balayt almusanif allah subxana watacaala aclam وليت المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المصطلحات الكلامية وإن كنا نعلم يقينا أنه لم يقصد ما قصده أهل الكلام bal waxaa inoo dambeeyey oo inoo dee fiqradii ugu dambaysay een shalay ku joogsanay ay ahayd iyadoo sheekha matniga leh ama daxaawi imaamkaasi yidhi فتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وضحay hadalkiisii kalay qolooyin kale oo dee iyaguna kutubtan caqaa'idda qoray oo ka dambeeyey oo dee usluubkiisan laba yimin oo dariiqadiisu ay mareen sida imaamkan ibnulcabbaar la yidhaaha imaam nawowi tilmiidkiisa kitaabkiisan dhowaanka soo baxa alictiqaad alkhaalis iyo oo kale waa usluubkiisii oo waxaa dee macnuuna ahaa ilaahay waa ka nasahan yahay xuduud iyo khaayaad si aan shalayna wuu inoogu soo fasirayna xuduudna waa jamcu xaddin laba macnona kolley xad way timaadaayo mid waa markan kutubtaba aan arkayno tacaariifta iyo dee xaggan mandiqa oo kale de waa hadiyo goor waa meelahay wixii tacriifa kaba soo qaataane eh? oo marka la leeyahy sheegan xaddiisii ee la sheegayo wixii uu isagu ahaaba shaygu waa xaqiiqadii iyo kunyigiisii ayay tahay macnu uu noqon midna waa dee waxa shay waxa kale iyo qeyrkii ka sooce uu noqdo markaa wax ka munfasiloo kaga soocan uu kaga duwan yahay taasna xuduud waa laydhaa bal markaa amaa ghaayati waa jamcu gaayatin gaayana siduu inoogu fasiray dee wixii uu shayga nihaayadiisii ama uu kuba intihooda waa laydhaa kolkol adaayaadka waxaa loo fasiraa loo isticmaalaa ma macnaheedu yahay oo weliba qolooyinkan daxawiyada kitaabka sharxay barhkoodna ay ku fasireen dee adaayaadkao kale haddii labaduba kollay xikma way leeyihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala waxna cabas uma soo dejin waxna cabas uma abuurin oo xikma way jirtaa inagu de waxa weeyaan ama aan fahamna aya inaan fahminba waatan khalqigaba ilaahayhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun bal taasi waa ilaahay subxaana wa tacaala xikmaddii wixii uu jideeyey iyo wixii uu abuurayba xikma jirta bal taasoo kale in dee cibaaradan laayayaan lagaba cabirinba ee hadday noqoto taa ujeeddadu oo shaygan xikmadii iyo ujeeddadii laga lahaa waa macna macnahan kale isaguna barkood baa taas eegay iyaguna ama umuuraha kale kolley waa baab keliyaoo arkaan iyo acdaa iyo adawaad ilaahay subxaanah watacaala tacaala iyadna waa ka nasahan yahay jihaadka lixdiina ilaahay dee waxna jihaadkii iyagaaba jihaadkan makhluuqa ah ee dee jihaadkani wax makhluuqi ilaahay ma koobayaan oo isaga ma koobayaane bal ilaahay subxaana wa tacaala huwa almuxiidu bikulli shay ee shay kastana waaba kaba kor noqday oo kuwaasna ma koobayaan macnuhu horta bal taas buu ahaa <clears throat> shalayna bal sheekhu waa inoo soo sharxay maanta see in bal hadalladan iyo cibaaraadkan ayaa kolkol dee jaanib kaliya ujeeddo kale laga yeelan karaa iyo waxa bal maalan macno kale yeelan karaan macnahaas aan imika kusoo wada sharaxnay oo dhammina waa dee macno ay isagu bal maalan taa kolley qaayadii ilaahay shay kastaba xigmo waa leeyahy laakiin dee qaayo lagama cabirayo taasoo kale waxaan dee baacidkiga kuga xambaaraya waa xikmadiisiya laakiin bal jaanibkan kale markii hore kitaabkeenna inoogu sugnaa baan kula soconaynaa laakiin alfaadahan idlaaqeeda iyo isticmaalkeeda haddaan eegno ee nusuustii qur-aanka iyo nusuustii xadiidka bal horta salafkiyaanan odhan hadalladoodii waxyaalihii ku yime kala dunaa in ilaahay subxaana wa tacaala tansihiisii inuu shay makhluuq ka mida wuxuun adigu kaba shabaho taas waa tii marar badanna aan soo aragnay casharka intiisii hore ama qaybtiisii horena aan kuba soo aragno taa nusuustii ayaa thaabita ah umuurahana tansihi baa looga jeeda bal markaa in dee waxa weeye laakiin lafaada caynkana isticmaalkeeda nas ahaan hadday tahay jaanibka nafiga imaka aan hayno iyo jaanibka isbaatkeedee qolooyin lagaba soo naqliyo kale labada dhinacba nusuustii hadday noqoto naskii qur-aanka iyo xadiidkii iyo nafyi noocaasi kuma sugno weeyaano waa musalaxaad mar dambe yimidta ujeedadiisa imaka ay noqon doontaan bal umuurahan baa deeta ictiraad geeskaba keenay shaarixan madihiye waa ibn abilcizi walow hadalkiisu hadal muqadimo uu ka horraysiiyey hordhacna uu ka horreysiiyey eegayna labada jaanibe hadalkan yeelan karo ama aqwaalihii meesha jirtay oo saddex qowl uu soo naqliyo qolooyin cibaaraadkan sugaba qolooyin dee iyagu anfiyaya sida halkan noogu sugan kuwa tafsiil gelinaya oo dee ujeedada le maxaa looga jeedaa tan iyo macnaha ay keenaysaa maxay tahay oo marka macnaha dee la fahmay la ogaado ayaa marka ama nafigeed ama isbaatkeed imanaya taasoo kale oo daa'ifada uu leeyahay bilwaa salafkii <clears throat> bal muqadimada hadalkiisa horta sheekhan baan cibaaraadkiisa horraysiin marka dambena kitaabka dee u asalka hadalladan baan hadalladiisii soo qaaday waxyaalihii kale jirayna in yar baan yar korinaya khaasatan jaanibkaas koleyna sheekhu ujeedadiisu caqiidadina caqidadii salafay ah, markaa fasiran tahay ama ay ku alifan tahay macnihii uga jeedayna waa taa aan soo marnayo oo markaasoo dee waa macnahan tansiiho waa macno wada xaq ah macnahooda sawaabo weeye ee laakiin xagga ictiraadku ka imanaya maaha imika umuurahan jaanibka laynoogu soo fasiray ee marka horeba aan sharaxa ku soo aragnay ayaan bal maalan khalad ku jira ma aha dee ilaahay subxaana watacaala waxyaalaha markay umuurahan saa lagu fasiro waa ka nasahan yahaye e, laakiin waxa weeyaan waa isticmaalka alfaadani haddii waxa roon koladii caqiida laga hadlayo alfaadihii nusuusta uun hadday tahay nefyiyo ihbaat intaas lagu daysta uun bal taas horta ujeedada ictiraadka weyne uu ahaa iyadoo dee bal maalan dadka qaarkood ama asxaab alkalaam cibaaraadkan ay u isticmaaleen nafyi intaa ka badan wax intaa ama macno kaloo intaa ka sii fog ay u isticmaaleen oo kolkol dee shay bal maalan uu soo gelayo wax xaq ahayoo lagu anfiyo arrina jirtaa qolooyinkan dee had iyo goorayna waxyaalahan dee nafyigan ama umuurahan laba yimi hadalkooda nafigoodu shay dee xaq ah oo deena waa kulansaday waa umuuraha aanu kuba soo macnayna shalayto kolkol in loogaba jeedo ilaahay xad ma laha macnaa laba in dee waxa weeyaanuun looga jeeda macno kaba duwan oo hallow keenaya dee tacbiirkii sifaadkiisii taasna iyaga ujeedadooda way dhacday qolooyinkan sugayana ilaahay xag buu leeyahayna barhkood iyaguna shay baadilah ayaaba dee hadalkoodani meeshii sooba galay oo dee bal markaa ay tahay in la tafsiiliyo horta laqbada intiisa horaan laqbaynaya markaasaan hadalka yar muqadimo yaroo fiicanu lahaa soo naqlin wuxuuhi markaa shaarixu walayta almusanif raximahullah lama musanifku markaa dee waxa dee waa isagu imago waa tamani ahaan uu ku tamaniayo lam yadkur lamuu sheegina bacdaa muxuu sheegay iyaama waxa habboonayd inaanu sheegin hadihi almusalaxaati musalaxaatkan alkalaamiyati kalaamiga wain kunna aan ahaanaba naclamu kuwa og yaqiinan dhab ahaan aanu ogaano dee waxaan hubnaa annahu isagu lam yaqsid inaanu uga jeedin cibaaraadkan maa qasada wixii ay u qasteen ahlulkalaami dadkii iyagu ahlukalaamka ujeeddada cibaaraadkan baa ijmaal ku sugan yahay weeye waayo inahu isagu saraxa wuxuu caddeeyey biisbaati sifaati sifaatka ilaahay ee nusuusta ay ku timi sugid uu sugayo taas buu kitaabkiisa kuba caddeeyey kalculuwi walwaji wagayrihima dee ilaahay sarayntiisa iyo maalan sifadan wejka oo dee nusuus haabiti ay kuba sugnayo keyrkeedba inuu sugayo tashbiil ahaan uu ku sugayo marka horeba caqiidadan ku cadeeyo marka waxyaalaha asxaab alkalaam barhkood cibaaraadkoodan markay anfeeyeen dee bay maalan hadaladooda uu keenayo isagoo asir ahaan ulagama taa waan yaqiinsanahay fa kaana waxa mudani wuxuu ahaa an yabtacida inuu kaga fogaado can hadihi almustalaxaati alkalaamiya mustalaxaadkan kalaamiga bilmarati aslanba uu kaba dheeraado liannaha mustalaxaadkan kalaamigii taxtamilu waxay ixtimaalaysaa xaqan wa baatilan shay xaqana ah way ixtimaalaysaa dee waa sida hadalkiisa nimanka lagu fasirayo shay baatilana waabay qaad noqon kartaa oo dee taas bay noqon kartaa taasay fasiraysaa wamadhab ahlusunnati fii miliha haddaba ahlu sunnaha madhabkoodu markay alfaadaha caynkan iyo cibaaraadka caynkan oo kale nusuusta aanay kuba iman madhabkoodu waxa weeye in la wada anfiyana maaho laydhaa may marka horeba waa cibaaro baadila in sideeda loo qaatana maahay madhabkoodu waxa weeye tan waa cibaaraadka caynkaasoo kale nusuusi kuba iman nafyan wa isbaatan alxukmu caleyha bacda tafsiil mar la kala qaado marka la tafsiiriyo dabadeed waxa weeyaan la xukumo bal ibn abilcizi markuu cibaaradan qabanayay isagoo marka horeba madhabihii saddex qowloo meesha jiray soo sheegay qolooyinka anfiyeyna inay markii dambe nafyigoodu dee shay xaq iyo shay baadilo uu markaa yeeshay kuwa sugayo le xuduud baabuu leeyay laga soo naqliyeyna iyagana hadalkoodii shay baadili uu soo galay isagoo taa sheegay ayaa wuxuu idhaahaa waxa waajiba baabkan oo kale markaan baab caqaa'id joogno ama baabkan sifaadka la joogo ee waxa weeyaan ma asbatahu llahu warasuulu asbatnaahu ujeedadu waa qaacida ahaan wixii ilaah iyo rasuulkiisu ay sugeen waan sugaynaa wamaa nafahu lahu marka warasuulu nafaynaahu wixii oo ujeedadu wixii uu ku yimi isbaatkiisa ilaah in loo sugo waan sugaynaa wixii nafigiisa uu ku yimi ama qur aan ha noqoto ama axaadiistii rasuulkaa sugnayda kaasna waa naafiyaynaa taasi waa mid horta waa mid oo alfaadihii dee nusuustaan had iyo goor ku qaynaanaynaa waayo haddaan imika tansiiha looga jeedo umuurahan eegno nusuustii dee kale laysa ka milihi shay-un iyo lam yakun lahu kufuwan axad iyo alfaadihii kale nusuusta ahayd ayaaba waxa weeye nagaga filan buu leeyahay umuurahan anfinteeda taasi waa mid haddaba wixii buu yidhaah oo isagu wuxuu leeyahay alfaadahan naska uu kuba yimi markay noqoto isbaat iyo nefyata la qabsanayo weeye horta waa cibaaradiisii wixii ilaahay sugay iyo rasuulkiisa sugay alfaad iyo macaaniya waan sugaynaa waxay anfiyeen nusuustuna waan anfiyaynaa ama alfaadaha aan ina nas ku iman waa sida kuwan oo kale nafyigeeda iyo isbaatkeeda iyada lama idlaaqa yown ilaa la eego loo fiirsado waxa ujeedada qaa'ilkeeda ciddan ku qowshay maxaa ula jeeday taa la yidhaaho haddii markaa macnahan uula jeeday macno saxiixa iyo sax yaani cibaarada nasbe ku imanneed oo waafaqsan wixii nusuusta kuba timi uula jeeday nafyo isbaatba waan ka aqbalaynaa haddii dee waxa weeyaan macni uu noqdo markaa uu la jeeday macno aan dee waxaweyaan saxiixaynna waa la celinaya loojeedadu la odhaninon waxani waxba kama jiraan iyo markaa ama iyadoo sideedii la ysaga sugto uun ama markaa la wada anfiye uun laakiin calaa kulli xaalina waxaa mudan unoo roon buu idhaahaa in laga cabiro uun alfaadii nusuusa lagu gaabsado hadday tansiih tahay iyo hadday isbaadba tahay taasba waa mid horta iyadu aaba hordhaceen arrinkalna way jirtaay oo ah in salafkii ummaddu ay isku waafaqsan yihiin dee waxa weeyaan waa sida alasmaa sifaat albayhaqi dee nas ahaan iyo sanad ahaan uu ku soo naqliyo qolooyinkan xataa ibn abilciz iyo keyrna kaba soo naqlinaya lakiin kitaabkiisuba maanta waa madbuuca salafkii ummaddu waxay isku waafaqsan yihiin ana albashara laa yaclamuuna lilahi xaddan bashar markay noqoto ilaahay subxaana wa tacaala dee xad ay de markaa ku xadeeyeen oo markaa ay iyagu og yihiin taasi inaanay jirin oo iyadu taasoo kale wa annahum laa yaxuduuna shayan min sifaatiha markay noqoto sifaatka ilaahayna shay sifaatka ka mida ah, waa rumayn iyo ihbaatkaas mooyaan inay sifadee bal matala xaqiiqiya tahay la rumeeyo mooye laakiin xadayn ay xadeeyaan shay sifaadkiisa ka mid ah aanu jirin abudaawuud dayaalisiba isagoo salafkii ummadda kala soo naqlinaya yidhaaha oo cibaaradiisu ay ahaydba maalan abu daawuud dayaalisi <clears throat> ayaa kaana sufyaan ibnu cuyaynata wa shucbatu waxamaad ibnu zayd waxamaad ibnu salama wa shariku abu cawaana laa yaxuduuna walaa yushabihuuna walaa yumahiluuna yarwuna alxadiia walaa yaquuluuna kayfa waida su-iluu qaaluu bilahar waa aymadii xadiidka a'imadii aharka iyo a'imadii salafka ayuu kaba soo naqliyey raggaa u magacaabay akaabirta sufyaan ibnu cuyayna shucbat bnu lxajaaj labadii xamaad shariikii abu cawaano iyo wax may xadaynahayn oo ujeedadu xada ilaahay u yeelayeen may jirin may tushbiihinahaynoo iyagu taaway ilaahay waa ka ilaaliyo ka xafido waa a'imadii diintaba iyagu may tamsiilinahayn waxay warinayeen xadiidkii oo dee markaa umuurahana iyada rumaynta mooyaane isbaatkaas mooye laakiin kayfa may odhanayna haddii laba weydiiyana aharka ayay kula jawaabayeen bal taasba wey markaa waxa uu kolley hadalka murtidu ay tahay cibaaraadka isticmaalkiisa kol haddaanay nusuusi ku imanoo kolkolna dadkii dambe ay waxyaalo dee nafyoodu intaa wax ka weynba ujeedadoodu ay noqotay waxaa mudan in cibaaraadkii nasku ku yimi uun hadday xagga isbaatka tahay iyo haddii markan tansiih iyo nafyi loo jeeda ay tahay lagu gaabsado oo taas cibaaraadkii nusuusta loguma gaabsado taas yada waa mid bal marka dambe kale waa inoo soo socdayay jaanibkii kolkol maxduur ka yeelanaysee arrintaan sheegayay waxa weeyaan imaamkii shahirka ah ee ibnu xibbaan kolle waa imaam daan wada garanayno oo kutubtiisuna walow ay aad u badnayd waxay naga soo gaadhay ee laba helay bal qarnigii markaa isaga qarni dabadiiba ama laba qarni dabadeedba dadka soo gaadhay waxa weeyaan ay yaraayeen oo kutub aad u qayiman ou laha laakiin dee marka la eego fihrasada kutubtii kuba alifay laakiin khadiib ay sheegaan dee dadkii beledkiisi walow kutubtiisa waqfiyey madrasada turisiya maktabad malaa ana cidi naskhin oo markaasa intaan dee cadow kaliya tataar ba loo tiirin layslaba soo gaadhinba kutubta badankeedu ay dayacantay laakiin dee kitaabkiisan saxiixa saxiix ibnu xibbaan la yidhaaho ee dabacaadka kala duwan dabacada ugu fiicanna tashaacibna roodni iyo taxqiijiyane maca faharisaysta iyo tobanka mujalad ee culimmaduna ay wax ka soo naqliya kutubta dee marka la sheegayo in waxawaya lagu tiriya kutubta ay immadii lahayd waxyaale ha dhaafeen waxyaala daciifa haba dhaceene laakiin iyagu ay ku talagaleen wax saxiixan inay sheegaan oo xadiidka marka leeya ibnu xibbaan baa saxiix yeelay soo uu kitaabka ku soo saaro ayaa macnihiisiimaha inuu leeyahay waa saxiix oo kale warinta uu kitaabka ku wariyay culimmadu agtiisa waa ku saxiix weeye dee wixii lagu busheeyena waa jiraan wixii kalena in badan oo badanna waa taa saxiixo aimmadii diintuu ka hormid yahay waana sheekhi xaakim tilmiidkii ibni khusayman nin yaxya ibnu camaar la odhanayay oo waacid ahaayoo kolley mashhuur ahaa waqtigiisii isaga dee kutubu kutubuleeyo ayna soo gaadhay ma jirtee laakiin dee waa nin mufasirana aha muxadisa u ahaa waacidna laakiin u ahaa wacdigaas buu aad i aad ugu shuhuroobay ayaa la weydiiyo layidhi bal ka waran ibnu xibbaan markaas baa wuxuu yidhi walow in badanuu cumriyo haddana kasii geeri dambeeyey waan aragnayo waxaanu ka saarnay sijistaan sijistan waa magaalada abi daa-uudiya loo nisbeeyo kollay taas baanu ka saarnay annaga ka masaafoonnaga markaase hadalkiisa muxuu ahaa wuxuuyin cilmi badan buu lahaa laakiin diin weyn ma lahaynoo ankara alxadda lilahi faakhrajnaahu wuxuu inkiray alxamdulila macnaa de markaa yaxya ibnu camaan hadalkiisa ilaahay xad buu leeyayo taas isagoo lahaa ama isagana dee meeshiina jahweyniyo magac weynba ku lahaa macnaa cilmi badan buu lahaa laakiin diin iyadu badan ma lahaynoo wuxuu markaa xadkii inkirayo markaasaanu saarnay marka hadal aad u qayimo kollay baabkeednan la xidho waa intan qisada usoo qaadanaye dee culimo badanna hadalka tacliiqiyo markaa ma eegayo qolooyinkii bal hadalka meel dhexe kala taagnaa ayuunbaan eegayaa yadee u garraqay meesha dahabi oo kale ayaa markuu tarjamada ibnu xibbaan dhigaya siira calaami nudalaa waa mujaladka lixitibnaad dabcada shan iyo labaatanka mujalad ku madbacaysan dabcaadka intaa ka yaryar kulli waa isbedelaya laakiin waa tarjamada ibnu xibbaan dabcada dee markii ugu horeysay la madbaceeye shan iyo labaatanka labada ay faaisayn saddex iyo labaatana kitaabka ayihiin kun sideed iyo labaatanka oo kale iyo kulley taas raqamkiisuma bedelin baan filayaa mujallado xagga hore iyo xagga dambe aan markii hore kitaabka laba socon oo lagu daray oo mid la moodayo markii hore in lala yahay kole wii ka dambeeye mujaladkii ugu dambeeye kitaabka nawowi ay tarjamadiisi ku sugan tahay iyo labadii mujalladee horeonu siirada ah oonu markii horeba sheekhu muu iyagu siyarka markuu alifaya siirada mualifin abucudayt ibnu jaraax buu ka bilaaba marka waxa maqan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh iyo afartii khulafada ahaaba maqan marka laakiin taa taariikhulislaam kiis uu leeyahay ayuu marka horeba dee kitaabkaasa horeeyo kadno intii aclaamtuu ka soo saaro kitaabkiisa kutubta ugu weyna waa taarikhul islaam lagu madbuciyana waa jira laakiin dabca kole taa ka fiican oo mar dambe soo baxday oo toddobiyo mujalado laakiin aad u buurbuuran oo mujaladkiiba kun safxa ka booban yahayna waa jirtaa kole waa dabcada dee ka asalsan taa hore uu bay maalan eh, in doctor taxaqiijiyada malaa kontan ka sarraysa gaadhsiiyeen haddaba taasuu marka hore taariikhda kudhigoodtu yidha halkaa laga soo saaro intay tii ka qaadeen bay labada mujalladna la madbaceeyeen markaa arqaamtuta isma bedesho laakiin kuwan ka yaryar ee qolooyinka kale ay taxqiijiyeen ahi ayaa dee bal maalan kollay ee intaa ka yaraata ayaa raqamku isbedelayay laakiin cibaarada markuu soo dhigtay ayaa dahabi baa muxuu yidhaahaa waa isagoo ujeeddadu leh alfaadii nusuuska lagu gaabsado oo dee markaasaa wuxuu dhaha inkaarukum calayhi de isaga waa ka soo naqlinayay inkaarukum calayhi bidcatun ardan inkaarkana aa inkaraysaane markan uu leeyahay dee aanu xad ilaahay u sugin aa ku diidaysaane ku inkaraysaan ee keentiinada ina ku masaafursaan waa isaga oo khidaabayaaba dee waa beri hore dhintay boqolaal sanadood ka horreeye kaasna waa bidcun buudoon markaasaa wuxuu ka cabireen walkhawdu fi dalika maa lam yadan bihi illah xadkii waa kala mujmaluu noqon karaa macnahan dee tansiiha looga jeedana noqon karaa eh, khalqigu inaanay u ogeyn xad oo kale in dee bethel bal waxyaalo kalena waa keeni karaanoo de cid kaleo qolooyinkan waxyaalo kale inkiraya ama hadday tahay kuwa xadli kuwa mutashbiiha laba imanayo ilaahay dee iyagii kiifiyeynaya ama xad u yeelaya taas waabay hadalkooda noqon kartaa labadii dhinacba markaasuu leeyahay dhexgalkaa ah waxaa dhex gashana mima lam ya'dan bihi allahu tacala walaa ataa nasun biihbaati dalika walaa nabi nafyi waa waxaan ilaahay idmin waa waxaa nasku iman sugitaankiisa iyo nafigiisa markaasaa muxuu dha wa min xusni islaam ilmari tarku maa laa yacnii dee ruuxna xadiidku suu ahaa islaamnimadkiisa wanaaggiisa wanaagiisa waxaa kaba mida ah. waxaan isaga dee faa'iide iyo ulahayn oo kale inuu kaba tago markaasa wuxuu ku khatimay hadalkiisii watacaala allahu an yuxadda aw yuusafa ila bima wasafa bihi nafsu ilaahay waa ka nasahaye in lagu xadeeyo ama lagu sifeeyo wuxuu isagu isku sifeeyey mooyaane aw callamahu rusulahu bilmacna aladii araada bilaa milin walaa kayfin laysa ka milihi shayan wahuwa samiic albasiir ama rusushiisa uu baray iyadoo dee macnihii isagu dee u jeeday xagga kayfiya ahaan iyo sia ay tahay inagu sedee rumaynta mooye wax kale oo dee inaan rumayno un mooye umuro kaloo gaadhi karna aanu jirin taasi hadalkiisa waxayd siyar kitaabkiisan kale miisaan alictidaal la yidhaaho waa kitaab kolley ruwaada ayuu kitaabkan kale sa kani waa aclaabtiiyo taraajimtood kani waa ka yar duwan yahay oo waa dadka dacafada ah riwaayadooda la daciifiyo ayaa marka hore kitaabka uu ku ururiyey oo miisaan alictidaal fi naqdi rijaal baa la ydhaha laakiin kitaabka dhexdiisa waxa dhacay maaha un kitaabka haddii la arkay ninka ku jira jiraaba daciif yahay dad aada u badan oo rijaalu saxiixayna bal rag ayama ah oo kitaabka dikrigooda kuma sugan yahay oo dee uula yimaado difaac dad hadal ka keenay uu difaacayoo kale iyo uula yimaado kutubtii ka horraysay sida kaamilka ibnu cadi oo isaguna madbuuco kitaab weynaa oo alla ninkii hadaloo la yidhi xataa hadalkaasi iyaanu jirinoo dee wax la rabiye haba noqdee kusoo sheegay un dee in badan haba difaacay isagube bal si aan la odhan kitaab fulaan nin ku sugan baad uga tagtay buu soo ururiyaa miisaan alictidaal fi naqd rijaal iyadna ibn xibbaan tarjamu ku leeyo markii hadalkaa naftiisa uu soo noqliyo cibaaratii hore markaasaa wuxuu isaguna cibaaradiisa miisaanna waxayd inkaaruhu lxadda waihbaatukum lilxaddi nowcun min fuduli ilkalaam xadda inkaarkiisa u inkaraya idinkuna sugitaankiisa xad sugaysaane waa dee fuduulul kalaamuun ujeedadu kol haddaan nasku iman umuurihii waa hadal dee waxa weeyaan laga maarimin ahaan loo baahna inuu layskalaba yimaado uun taas buu idhaa wasukuutu min adarafayni awala iyadoo umuurahan aan la dhex gelin umuurahan wixii dee isbaat iyo nafyiba nusuusta ku timoon lagu gaabsado labada dhinacba arrinkan laga aamusa ayaa mudnaa yati nasu binafyi dalika walaa ibaatin nasku yimi umuurahani maba jirto hadday tahay jaanibka nafyiga iyo jaanibka isbaata wallahu tacaala laysa ka milihi shayun ilaahayna dee waxa miligii oo jiraa ma jiraanba markaasaa muxuu idhaahaa bal isagoo labada dhinacba waxaa ka iman karaa faman ahbatahu qaala lahu khasbu jacalta lilaahi xaddan bira'yik ninka idha ilaahay xad buu leeyahay xad ilaahay u sugaa ninkii la doonayo muxuu odhanayaa dhinaca kale ilaahay baad xad u yeeshay adigu ra'yigaagaad ugu yeeshay walaa nasa macaka bilxaddi nas markaa aad u haysateena ma jiro wlmaxduudu makhluucun wixii xad loo yeelaana makhluuq buu noqonaya tacala allahu can dalik saasaa ka kale ku odhanaya wa huwa linaafi kii isagu markaa xadla sugayey ka naafigaasa wuxuu ku odhan saawayta rabuka bishay lmacduum haddaad leedahayba dee xad maba lahaa rabbigaa waxaan jirin baad laba simaysaa idilmacduum ilaa xadda lah waxaan jirin unbaan xad yeelan maha macnuhu xaddii waa la garanayaa waxaan jirin unbaan xad yeelan markaas ayaa kii kalena odhanaya hadalkii taasaa labadii dhinac waayo midkoodna noosma raacin markaasaa wuxuu ku khatimaa faman nasaha allaha wasakat salima wataabaca salam ninka ilaahay nasaha laysa ka milihi shay inuu makhluuq uu shabaho sida uu kuba shabahsan umurii hore ku soo maray taas la yimaada tansiihaa suga eh, bal maalan waxyaala inuu dee tafsiilkan iyo umuuro aan wax nusuusoo eh, bal maalan nusuusta cismadu ay u sugnaatay kuma yimina aanu jirin iskaga aamusa kaasunba dee ah ka isagu badbaadaya dee salafkiina raacaya bal taasi waa umuurihii aan lahaa aan iskuma baraarujinayno arrinka ictiraadku maaha xaddan uu jeedo uu leeyahy ilaahay xad malaha isagoo qolooyinkan sharaxay ama bal shaarixa koobaad aan kitaabka eegnay qolooyinkani ay dee hadiyo goor hadalkiisa ama talkhiisiyaan ama taha ibn abilcizi isagaa dee lah waana halkii uu markii hore bayna soo yidhi ictiraad buu kaba keenaya maaha inuu macnahan uu isagu u jeedo baxaawiye laynoogu soo fasireen shalay ku soo aragnay ay diidayaan oo inkirayaan taas baa jaanibka ictiraadku alfaadaha caynkan ee baab ictiqaada baab sifaada aan ku gaabsannaon hadday nafyi noqoto iyo hadday isbaat noqotoba jaanibka nusuusta u haysanno waxyaalihii kale ee mar dambe musalaxaad yimi dee yaxtamilu xaqan wa baatilan wuxuu ixtimaalayaa xaqna waa ixtimaalayaa kolkol inay dawaaiftu way badnayd way jireen kuwa saasoo kale isaga ku wenkarayaano waa qoloyin dee kole ay magacaabaan oo iyagu lahaaba ilaahay subxaana watacaala jismi weeyo acdaabuu leeyo jusuu leeyo balkan magacyadood ay soo naqleen waa kuwa dee waa jaanib tansiya jaanib tashbiih ee wuxuu leeyahay bal matalan markii dambe ee waxay umuurahan inkaarkii iyo hadalkii intiibuu ka ballaadhay oo kan waxaan filayaana shay bal maalan xaq iyo balkaa baabilba markaa hadalkiisii nafkii waa ku dhacaya ka wax sugayaana wax baabila ayaa hadalkiisii soo gelaya haddii laakiin nusuustii lagu gaabsado oo cibaaraadkii naska uun la raaco intoodii lagu gaabsado tansiihina dee wixii bal maala nusuustii keenaysaybaa ku filana taas loo adeegsado isbaatkiina taasoo kale umuuraha caynkaasa ee hadalkii intuu ballaadho inuu waxyaalo aan wixii loo jeeday ahayn ama cid kale ay u adeegsatay uu cibaaradii ay markaa caam yeesho oo taasna lagu fasiri karo labada dhinacba lagu fasiri kara ayaa laga badbaadaya nusuusta ama alfaadeedii baa cismada leh bal taas bay tahay horta umuurahan ee jaanibka haddaba bal ictiraadka khaaska ay leeyihiin wax kaloo ixtimaali karaana waatan ibaaradiisa inoogu soo socotaan wa madhabu ahlusunnati fii miliha ahlu sunnaha madhabkoodu waxa tan lamid adeeg ah waa hadalkii aan marka horeba muqadimadiiba markaa maya ibnu abilciz aan ka soo naqliyey waa tiibay intani khulaasaatoo waata soo sheegnayoo in weli baabkan sifaadka markay noqoto wixii ilaah iyo rasuulkiisu sugeen dee rasuulkana waxaan u baahanay axaadiis axaadiis sugan inay tahay xadiida daciifa iyo taasoo kale abaabkan ma soo gelayo wixii dee ilaahay sugay ama rasuulkiisu uu sugay in la sugo wixii ilaahay anfiyey iyo dee taasna ama rasuulkiisu anfiyeyna in la anfiyo alfaadaha nusuusana lagu gaabsado marka maxaa e, ay noqonaysaa ama alfaadaha aan marka hore waxna soo horo ku soo aroori jirin iyada taas aan la odhanan waxaan idlaaq nafyigeediina ama isbaatkeediina aan la idlaaqin horta iyadoo la yska hubsan nafyigeediina aan la idlaaqin ruuxii qaailkee ku yidhi bal maalan san le ilaahay subxaana watacaala xuduud waa ka nasahnaaday aan lagula boodin bidca lagu tirin ilaa bal xadda wuxuu uga jeedo taasoo waana taa dee in la caddeeyo kan isagoo xad isagu sugaya bal isagana aan dee markaaba bidcanimo iyo ama waxyaalo iyo inuu mushabihe lagu xukmin ilaa bal xadda wuxuu uga jeedo la ogaado umuuraha caynkana ee nusuusta ku iman ee alfaadaha caynkaasee mara dhamba yimi ee waxaweyaan dhici karta inay xaq iyo baadil kulansadaan meeshii in maqsuudka qaa'ilka la ogaado iyo wixii uga jeeda mooyaane inaan maala markaa xukum lagu ridin uun oo xukum ama waxaasi waa sugan yahay ama waxa waan anfiyaynahay horta la hubsado qaa'ilku muxuu uga jeedaa maxaa hadalkiisan uula jeeda ina hadalkii hadduu doono wejka wax ka badan buu ixtimaalayaa ujeeddo wax ka badan buu yeelanayaa ama dad kala duwanna ujeedooyin kale ka yeelan karaan ee bal horta wixii layska obsaday intaa aynu marka horeba soo sheegan ibn ka soo naqliyey ayaa khulaasada yaru ka soo qaato wa madhabu ahli sunna fii miliha wa fii mili hadihi alalfaad allatii lamta waxa weeyaan weribtihaa nasun weeye alfaadaha caynkanee nas marka hore ku yimi isbaatkeeda ama nafyigeeda aanu iman madhabka sunno waxa weeye alxukmu calayha bacda tafsiil marka la kala qaado ee macnihii ay kala keenaysa la kala qaado dabadeed layla ama kaasaa sugan kana ma sugna kaasaa xaqa kaasaa baatila markaa laakiin marka hore uun aan ama ijmaalkeedii lagu anfin ijmaalkeediina lagu sugan marka wuxu uhi fa qowlulqaa'ili ka qaa'ilka ee yidhi tacaala can alxuduudi waalghaayaati in araada bi hadii ula jeedo an allaha tacaala ilaahay laysa bimaxsuurin ku isagu wax la xasriyo oo dee xuduudasam waxaan shay xaddiisa loo sheegay iyo sawdimihiisa ama waxa qeyrkii ka soocayoo kale taas loo sheegay loo xasriyo ku maxsuura ma aha walaa maxduudin markaasoo fii shayin mawjuud shay mawjuudana mid ku xadaysan ma aha haddii la idhaha fa xaqun xaq weeye oo taasi iyada xaq bay noqon wain araada haddii xataa dee loola jeedo imaka xaddan u anfeeyo inagu bashar haddaan haysaa markii hore hadalkii salafka kaba soo naqliyay abu daawuud dayaalisiamada kaba soo naqliyey takyiif ilaahay subxaana wa tacaala markaan daatadiisa rumaysanayn sifaatkiisa rumaysannahay waa ihbaata wujuud waa jiraanoo taas ee maaha ihbaat kayfiye maaha haddii ay matalan leeyahay xad iyo markaas la anfeeyo macnaa dee kayfiyo iyo taas loo yeelayo la garanayo la shargaranaya ma jirto taasna waa macno xaqa weeye oo ilaahay subxaana watacaala taa waa ka nasaahaya wain araada haddii ula jeeda hadalkan ana allaha tacaala laysa fii xaddi alculuwi ilaahay dee yakhaafuuna rabbahum min fowqim yaa madda culuwisna waalaynoo dambeeyaa de waxaweyaan khalqiga in culuwi dee caalinimadiisan baabuu inkiraya ma culuwiisan buu inkirayaa xad culuwi kuma sugnaa walaa fii jihati lculuwi be waa yakhaafuuna rabbahum iyode an allah istawaa cala alcarshi iyo umuurahan fahada baatilunkaasi baatil buu noqon liannahu nafyun liculuwi illahi tacala calaa khalqih hode khalqigiisana kumayn waxaweyaan culuwiisi iyo sarreyntiisi uu khalqiga ka sarreeyey ayuu markaa anfiyaya marka hadalkiiba deeta tafsiir u baahan qaa'ilka kolba ku qowlaya muxuu uga jeedaa iyo maqsuudkiisi in la ogaado wa qowl lqaa'ili walacdaa dee xataa haddii dee uu sifaadkiisii daatiga uu la jeedo arkaan iyo acdaa waxay deedee asal ahaan arkaan iyo acda laguma magacaabayo oo dee waa arkaan iyo acda iyo taas wax ama ajzaale wax jismilaba cibaaraadkan iyo tan yeesha oo dee bashar laguma yaqaano waata tansiiha loogama jeedo laakiin wuxuu leeyahay kolkolba intaa wax ka badan lagu anfayahay in araada haddii ula jeedo ana sifaat illaahi sifaatka ilaahay kalwaji walyadayn walcaynayn adigu waa sifaatka nusuusta ay ku timi laa tushbihu wujuuha alkhalqi walaa sifaatihim khalqiga wejigooda iyo sifaatkooda ma shabahayo oo ilaahay umuurahan khalqi aan ku naqaano ee acdaa iyo arkaan iyo taasa sifaat waa leeyahay waa suga yahay waa ka nasahanyay fahadaa xaqun waa qowl xaqa taas wain araada an allaha tacaala haddii arrinkan uga gol leeyahay markuu leeyahay acdaa iyo arkaan ma laha ujeeddadu inuu inkiro nusuustii kuma timi ilaahay subxaanah watacaala bee wejigiisa iyo yaddii iyo taasoo kale kuma timi inuu leeyahay umuurahan dee arkaantii iyo adawaadkii bashar lagu yaqaaniyo acdaadii weeye taas uu la inkirayo ujeeddada uu ka leeyahay tahay taa inuu inkiro oo wain araada an allah tacaala laa waja lahu walaa yadayni fahada baatilun marka hadduu taa ujeeddadu ay tahay oo uu umuuraha ku inkiraya markuu cibaaradan u adeegsaday laakiin waxa ujeedadiisu ay tahay inuu sifaatkii ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisu ku sifeeyey inuu ku inkiro meesha kaga wada saaro taasna dee baabil bay noqon oo bal markan hadalkiiba dee wuxuu leeyahay waxyaalo kaluu noqon kara marka waa in la qaado maqsuudka qaa'ilka dee sheekhina waa la ogyahay tuu ujeedaa waa jaanibkaa tansii tuu ujeedaana waa jaanibkaa dee aynu bal maalan marka horeba shalayna aan sharaxiis ku soo aragnay wakada qowlulqaa'ili walaa taxwiihi jihaatu sit leeya jihaadkan lixdii ihi waxa weeye ma koobayaan de kale jihaadka looma korqayo mid waa jihaadkan makhluuqe dee aynu jihaad ahaan u naqaano ina waa jihaad ictibaari ama maa fowqa alcaalam oo dee wax makhluuqa maahay waa wax cadamo maa fowqa alcaalam oo kale labadii taasba way noqonay in araada hadduu la jeedo in allaha tacaala ilaahay laysa fi jihati min aljihaat laa fowqu walaa taxdu walaa yamiin walaa shimaal walaa khalf inaanoo walaa amaam aanu midna kuma sugnayn sajdadu isaguna dee waxa weyaan culwigii ilaahay subxaanah watacaala iyo ilaahay taa uu inoo sheega anahu waxawan istawa calaa carshihi nusuusta axaadiida qaar ku tibi anahu fowqa samaawaati amintu man fi samai nafidana bimacnaa calaa sama ay ku fasireenoo taasi iyadu waa jiho kola dee caalamna kaba baxsan tahayna carshiguna fowqa almakhluuqaat weeyeene waa waxba maalan jiha cadamiya ah weeyaan oo ictibaar ahaan mooyaane dee jihaadkan makhluuqa aan ahayn oo kale haddii taas ujeeddadu ay tahay oo ujeeddaduu taa ku inkirayo oo bal maalan taasoo kale fahada bailun taasi qowl baatilay noqon lianna hada sifatu